fiican wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xiligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo arbacaha taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha nofembar sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad toban ruux oo ku dhimatay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynihii hore ee puntland gaas oo nasiib darro weyn ku tilmaamay khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukunno kala duwan ku riday askar dhowaan ku dhex dagaalamay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada yuhuudda oo xoog ku gala cisbitaalka ugu weyn ee khaza iyagoona amray inay iskaga baxaan kumanaan ruux oo halkaasi gabaad ka dhiganayay xamaas oo iska fogaysa eedeymo kaga yimid israa'iil iyo maraykan kuwaasoo ahaa in cisbitaallada ay gabaad ka dhigato waxaa sidoo kale maqli doontaan lix sano kadib madaxweynaha shiinaha oo markii ugu horreysay tegey magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka sababtoo u tegey iyo kulamada halkaasi uu ku yeelan doono ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan waxaa soo saara halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi maxamed faradar cabdiraxmaan kiise ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal intaasi ku dhaafna heestaas waxay daafuru tahay war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdii quruxdii hore markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina copenhagen yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan kuuli waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa haddii aynu ku bilaawno waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay fatahaada webiga shabeelle ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khasaaraha oo markii hore ku ekaa mid maaliyadeed ayaa hadda waxaa kusoo kordhay mid nafeed iyadoona dadka fatahaadaasi ku geeriyooday la sheegay inay ku dhow yihiin ilaa iyo toban ruux gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo warbaahintii la hadleeyay ayaa sheegay in tirada dhimashada ee xaqiijiyeen ay tahay ilaa iyo sideed ruux iyadoona ay sidoo kale ay jiri karto ayuu yidhi dad kale oo aan waqti xaadirkan laga warqabin dhanka kale gudoomiyaha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa dhankiisa waxa uu baaqu u diray dowladda iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka si ay gargaar deg dega ula soo gaaraan dadka halkaasi ku dhibaataysan oo uu sheegay in xaalad khatara ay wajahayaan waqti xaadirkan dhimashadu ilaa iyo sideed ayay gaaraysaa ee ku waxyeelowday afartan iyo sideedii saac lasoo dhaafay dad la aqoonsaday iyo dadaan weli la garanin ee ku dhacay keliga buundooyinka aboole iyo buundada nuurxawaad sidoo kale waxaa jira khasaarooyin dad ay guryuhu ay biyuhu ku gudoomiyeenaa jira dad waxyeela hantiya soo gaartayaa jira guud ahaan si siman ayay xaafaduhu u saameeyeen biyaha waana biyihii ebed ugu badnaa ee aan aragna guud ahaan ka dhaca gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne tirada guud hadda ee ku dhintay waa sideed ruux inta la xaqiijiyey dad la soo badbaadiyey oo tuulooyinka u dhadhow deegaanada degmada beledweyne laga soo badbaadiyaa jira waxaan baaqu dirayaa dhammaan hay-adaha samafalka iyo qof walboo ka shaqeeyo eh, horumarka ama eh, eh, bini'aadinimada waxaan leeyahay xaqiiqda beledweyne waxaa ka taagan xaalad adag biibaxadan waa biibaxadii ugu weyneed ee abid intaan aragnay waxay gaartay meele aysan abel gaari jirin waxaan leenahay dhammaan aan isku gargaarno cododkaasina waxay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada baladweyne waxayna ka hadlayeen xaaladda ay wajahayaan dadka ku dhaqan magaalada baladweyne oo badankoodba magaaladaas kaga barakacay waxaana la sheegayaa in eh, khasaaraha uu geystay eh, fatahaada ka dhalatay webiga shabeelana ay korortay si aad maqlayseen ilaa iyo haatan dhimashada afartan sideedii saac ee ugu dambeysay la diiwaangeliyay ay mareyso eh, sideed ruux dhanka puntland hadii aan aadnana madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo warbaahinta la hadleeyay ayaa wuxuu nasiib darro weyn ku tilmaamay khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland gaas waxa uu jadwalkii doorasho ay shalay soo saareen xubnaha mucaaradka oo uu ku tilmaamay in ay tahay mid ka dhalatay isfahamwa u dhexeeyo mucaaradka iyo sidoo kale eh, maamulka puntland ee waqti xadirkan uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni arrintan ayuu sheegay haddii aan si degdega ah loo xalin oo ay dhinacyadu aysan ka fadhiisanin inay keeni karto khilaafku inuu sii xogeysto ugu dambeynna ay keento gacanka hadal ah in eh, hub laisku qaato arrintaas ayuu ka digay waxaana uu sheegay inay tahay in si deg ah loo xaliyo waxaan u arkaa tallaabadaasi tallaabo ka dhalatay ee reaction ama radulficli ka yimid qaabka xukuumadda iyo dadka dee liidarka dalka maanta jooga oo madaxweynaha dalka ka ah iyo xukuumaddu qaabka ay u dhaqantay oo ah xukuumadduna ay tiraado qumbaha iyo ligligga haystaa markay dhacdo dee uh, ayna waayaan eh, platform ay waayaan lagula hadlo mucaaradku dabcan way imaanaysaa in ay hadda waxa dhacay oo kale ay dhacaan annugu waa ka degaynaa taas runtii waana dhidhibaysaa waana ka xumahay hadda meesha wax gaareen iyo qaabka ay wax u socdaan inay arrintu gaarto waa wax nasiib daraa weeye haddii doorasho laysla ogol yahay la aadi waayo eh, qolo walbaana ay tiraahdo annagu taayada ayaa soconaysa waxa ay keeni kartaa waxa weye tafaraaruq iyo e, shido ku timaada geedi socodka e, dowladnimada iyo mataqaanaa e, puntland ku timaaday noqonaysaa god forbid ilaahay hanaga hayeena aan ka baqayno marka dambadeen ay isu bedesho gacanka hadal iyo tagaad marka taa si looga baaqsado weye sababta aan u leeyahay waa in mucaaradkii iyo xukuumadda ay wada fadhiistaan kabacdina la gaaraa qofna wuxuu doono ma samayn karo qofna suu doon uma dhaqmi karo qofna wax uu rabo kulligeed ma wada heli karo marka ana waxaan ku talinayaa marka in caqligu taliyo mataqaanaa loona naxo dadka masaakiinta ah ee puntland dhowrka milyan oo puntland ku nool in masiirkooda la eego iyo mataqaanaa ayaga dantooda la eego ayaanu ku talinayaa dhibna aan la keenin xasilo darana dhulkaas laga ilaaliyo mataqaanaa dee mucaaradka iyo dowladuna ay wada fadhiistaan kabacdina ay wax laysla ogol yahay ay ku heshiiyaan kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadleeyay khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland waxaana uu baaq u diray dhinacyada halkaasi isku hayay isagoona sheegay in xaalku haddii uu sii socdo ama isfahamdarradu ay sii ballaarato ay keeni karto inuu dagaal dhaco sidoo kale waxaa baaq arrintaasi ku saabsan jeediyey ururada bulshada rayidka iyagoona sheegay in waqti xaadirkan aysan habooneyn in uu sii ballaarto khilaafka ka taagan puntland kaasoo u dhexeeya maamulka iyo sidoo kale mucaaradka gudoomiyaha ururkaasi cusmaan muxudiin shaatax oo warbaahinta kulmiyii la hadliyay ayaa sheegay in ka urur buulishareed ahaan ay arrintaasi aada uga xun yihiin ayna ku baaqayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro wariyaheena farxaan maxamed xuseen ayuu u waramay gudoomiyaha marnaba raalli kama nihin in dad soo gaarto eh, adeegii meesha loo qaban lahaa in iyo dhibaato soo gaarto marnaba raali kama nihin waana ka xunnahay maaragtaa arrimaha doorashooyinka oo mar kastaba waa u dambeeyey kharaashii ay ka dhalanayaan ma puntland kaliya meelo badan oo dal Eh, jirtay eh, waana wax habeshii loo baahnaa in dadku ay helaan dad dowladnimaduna ay tahay mid dadka loogu adeegayo maamul wanaagsan ay doortaan in haddana eh, dadku ay kala kulmaan dhibaato waa wax aada loogu xumaado waana ka xunna sidaad la socotidba puntland waxaa marka horeba asal u ahaa isimada dhaqanka ee maamulkaasi marka ismida hataa waa iskhilaafsan yihiin oo xalka gaari lahaa siyaasiyiinta waad aragta meeshay kala joogaan dhowr mar dagaal ayaa ka dhacay magaalada garoowe haddana jadwal doorasho iska soo horjeeda ayay soo kala saareen dhinacyada halkaas isku haya marka soo ma muuqan karta in haddana mar saddexaad uu gacanka hadal ka dhaca garowe markaad aragtid dhibaata dhacdo ama gacanka hadal markuu dhaco halka u dambeeya khilaafka khilaaska gacanka hadalka maahan waa wax ka horeeya gacanka wax gacanka ayaa khilaafka ah intiina eh, wax jirtaan keer jirtaan galmudug wada yihiinba kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cusmaan muxidiin shaatax oo u warameeyey farxaan maxamed xuseen weli qeybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhagaysanaysaan markana haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaalada magaalada khaza ciidamada isra-el ayaa waxaa la sheegay inay gudaha u galeen isbitaalka ugu weyn magaalada khaza ee lagu magacaabo al-shifaa iyadoona ciidamada yuhuudda ay luku galeen cisbitaalkaasi oo ay ku jiraan kumanaan ruux oo qaarkood ay yihiin bukaano kusoo waxyeeloobay duqeymaha ee yuhuuddu ay ka geysanayso magaalada khaza halka kuwo kalena ay yihiin kuwo gabaad ka dhiganaya cisbitaalka kadib markii ay burbureen guryihii ay ku noolaayeen waxaana jirta in haatan ciidamada gudaha u galay cisbitaalka ugu weyn ee magaalada khaza ee al-shifaa lagu magacaabo ay ku amriyaan dhaqaatiirta iyo sidoo kale dadka halkaasi ku sugan inay iska kaga baxaan waxaana jirta in halkaasi oo waqti xaadirkanba kumanaan ruux ay ku sugan yihiin in aysan aqoonin meel kale oo ay aadaan amaba ay gabaad ay ka dhigtaan iyadoona ciidamada israa'iil la sheegay in dadkaasi ay ku qasbayaan in cisbitaalka ay baneeyaan goorsii horeysay madaxa cisbitaalkaasi oo la hadlayay warbaahinta al-jaziira ayaa waxa uu sheegay in ay ku amreen ciidamada israel inuu isbitaalka iskaga tago isagana uu sheegay inuusan halkaasi meelna uga soconin waxa uu sheegay in uu geeri ka doorbidayo inuu ka tago bukaanada halkaasi ku sugan ee adeega uga baahan waxaana arintani ay ka dambeysay kadib markii ay israel ay ku eedeysay kooxda xamaas in ay gabaad ka dhiganayso cisbitaalada ku yaala magaalada khaza iyadoona horaan waxaan halkaasi ama isbitaalkaasi uga jartay korontada sidoo kalena duqeysay soolaradii ay isticmaalayeen oo ay bedelka korontada u isticmaalayeen amaba shidaalka loo diiday waxaana milatariga israel waqti xadirkan ay sheegayaan inuu weli uu socdo howlgalka ay ka sameynayaan cisbitaalka al-shifaa layihaahdo ee ku yaala magaalada halkaas oo ay sheegayaan in kooxda xamaas ay weeraro ay kasoo qaado bukaano badan oo u badan caruur iyo haween ayaa waqti xadirkan waxa ay ku jiraan cisbitaalka ee magaalada haza ku yaala iyadoona wariyayaashu ay sheegayaan in goobtaasi uu kasoo baxayo amaba laga maqleeyo sawaxan xoogan oo ku aadan dadka dadka halkaasi ku dhibaateysan ee xaaladaha adag wajahaya waxaana jirta in wali aysan gargaar degdega haysanin dadkaasi oo ay suuragal tahay in waqti walbaba ay u geeriyoodaan xaalada caafimaad darro dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada khaza waxaa laga soo calaamadeeyey in ilaa iyo ku dhawaad lix boqol oo ruux ay ku dhaawacmeen duqeymihii iyo dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada khaza iyadoona sidoo kale daanta galbeed ay israel ay ku dishay ilaa ay todoba ruux sidoo kale waxay burburisay taallo eh, lagu maamuusayay amaba loo dhisayba yaasir carafaad oo ka mid ah hogaamiyaashii ugu horeeyay ee ee eh, gumeysiga israel ka horyimaada waxaana jirta in waqti xaadirkan aanan la hubin in dadkii ku sugnaa cisbitaalka al-shifaa qaab xooga looga saaray in kale iyadoona warbaahinta caalamka gaar ahaan al-jaziira ay daqiqadba daqiqada ka dambeyso ay soo tabeynayso xaalada ka jirta magaalada khaza gaar ahaana cisbitaalka ugu weyn ee al-shifaa la yiraahdo kooxda xamaas dhankeeda waxa ay war ay ka soo saartay isbitaalka magaalada khazo ku yaala ay xooga ku galeen ciidamada israa iyadoona sheegtay in arintaasi ee israa ay ku garab taagan tahay oo ay ka caawineyso dowlada mareykanka xafiiska warbaahinta ee xukuumadda xamaas ayaa bayaan kasoo baxay waxaa lagu sheegay in israa-el weerarka ay kusoo qaaday isbitaalka al shifa uu yahay dembi dagaal dembi akhlaaqeed iyo sidoo kale dembi ka dhan ah bini-aadinimada xamaas waxa ay sheegtay in sagaal kun oo bukaan ah iyo shaqaale caafimaad ay halkaasi ay ku sugan yihiin sidoo kalena ay jiraan dad badan oo soo barakacay kuwaas oo hore israa'iil ay u burburisay guryahooda oo gabaad ka dhiganayay cisbitaalka magaalada khaza ku yaala haatanna ay israa'iil ee bartilmaameed ee ka dhiganayso dadkaasi muuqaal lagu baahiyey barta ex la oo horey lagu aqoon jiray twitter ayaa waxaa lagu sheegay ama waxa uu kasoo baxay xafiiska warbaahinta ee falastiin waxaana la sheegay in hogaamiyaha xamaas isaad al riish uu israa'iil ay weerartay ah, waxa uu sheegay muuqaalkaasi uu ku sheegay in israa'iil ay weerartay goob rayid ah oo ay dad shacaba iyo kuwa bukaanaba ay ku sugan halkaas oo ula jeedo isbitaalka al-shafa yiraahdo waxaana jirta in arintani ay cambaareen xoogan israa'iil waqti xaadirkanba ay kala kulmeyso iyadoona horey qaramada midoobay gaar ahaan hay u qaabilsan caafimaadka dunida ee w o uga digtay in israa'iil ay bartilmeed ka dhigato goobaha dadka eh, rayidka ay ku sugan gaar ahaana kaamamka iskuulada iyo sidoo kale cisbitaalada dhanka kale xamaas waxay ku eedeysay madaxweynaha wadanka mareykanka joe baiden inuu isaga mas-uul ka yahay go-doominta lagu sameynayo dadka rayidka ah iyo sidoo kale eh, gabadfalada ka dhacaya magaalada khaza waxay sheegeen amaba kooxda xamaas ay sheegtay in madaxweynaha mareykanka joe baiden uu yahay shaqsiga ugu weyn ee gadaal ka taagan israel raaligana ka ah in dadka rayidka ah la xasuuqo madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa goor sii horeysay waxa uu sheegay in uu taageersan yahay israel xaqna ay u leedahay inay isdifaacdo sidoo kale waxa uu eedeemo kala duwan usoo jeediyey kooxda xamaas oo ku tilmaamay inay tahay koox argagixiso ah oo iyada mas-uulka ah in ay la-adaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah ee ku dhaqan magaalada khaza waxaa warka kasoo baxay kooxda xamaas lagu sheegay eh, in madaxweynaha mareykanka jo baiden wakhtiga noqotoba loo qabsan doono ama loo maxkamadeyn doono dembiyada dagaal ee ka dhaca khaza halkaas oo ay israel ay ka geysatay balse iyagu ay sheegayaan in madaxweyne joe baiden uu arintaasi uu mas-uul ka yahay aqalka cad ayaana ilaa haatan waxaanan kasoo bixin war la xiriira ee ku dhawaaqis xabajoojin iyadoona wadamada caalamka gaar ahaana si gaara hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay dhowr jeer ka codsadeen mareykanku in israel uu ku cadaadiyo in ay xabajoojin ay ku dhawaaqdo noqdo arintaas uusan mareykanka dhagjalaq u siinin waxaana jirta in sidoo kale madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu warbaahinta la hadlayay uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin inay ku dhawaaqaan xabad joojin ilaa ay kasoo cirib tirayaan koox oo ugu yeeray in ay tahay mintidiin mayil adag oo argagixiso uu ula jeedo kooxda xamaas dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxa uu galay maalintii soddon iyo sagaalaad iyadoona wixii ka dambeeyey toddobadii bishii aynu kasoo gudubnay ee oktoobar ay xaaladu ay kasii dareysay markaas oo ay garab ka tirsan kooxda xamaas gaar ahaan garabka qasaam la ay weerar ay ku qaadeen gudaha israel halkaasina ay ku dileen boqolaal ciidamadeeda ka mid ah sidoo kalena boqolaal kale ay kusoo qafaasheen waxaana tan iyo toddobadii oktoobar wixii ka dambeeyey israel ay laba jibaartay gumaadka ay ku hayso dadka falastiiniyiinta iyadoona u aabayeeleynin halka ay duqeynayso inay ku sugiyiin kooxda xamaas iyo in kale waxaana arintaasi ka dhalatay caro xoogan taas oo wadamo badan oo caalamka ah ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeda israel haba u badnaadaan wadamada reer galbeedka kuwaas oo israel ku tilmaamay in ay gashay dembi dagaal ayna tahay in lagula xisaabtamo qeybaha dambe ee barnaamijka isla qodobkan ayaan ku eegi doonaa oo dhageystayaasheena ay nagala qayb qaadan doonaan siday u arkaan gumaadka ay ciidamada yuhuudda weli ay ka wadaan magaalada khaza iyadoona haatan wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in ayba xoog ku galeen cusbitaalka ugu weynaa magaaladaasi oo ay kumanaan ruux oo rayada ay ku sugan yihiin idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socdo balse markan waxaad kusoo dhawaataan haddii aan dhankii xubnahan aadno xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hodaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid baraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waaya salma waxaanu ku bilaabaynaa hodaleynta afar labaatanka saacadka loo hadalhayay haddaynu ka bilaabno waxaa aad aad loo hadalhayay in gebi ahaanba ciyaaraha tartanka maamul goboleedada laga saaray maamulka kumeel gaarka ah ee c oo gabi ahaanba laga reebay ciyaaraha dowlad goboleedada mhm. laakiin maamulka ayaa waxaay ka hadleen arinka ku saabsan in gebi ahaanba tartanka laga reebay waxaa la sheegay in arintaasi la isla qaatay kadib soo jeedin ka timid guddiga garsoorka ciyaaraha oo tilmaamay in aysan qaatuma aysan buuxin shuruudaha looga baahan yahay ka qaybgalka ciyaaraha waxaana sidoo kale wasaaradda ciyaaraha ay sheegtay inaysan jirin cid cadaadiis ku saartay inay ka reebaan liiska magaca kaatumo steed ayaa kasoo muuqday liiska isku aadka ciyaaraha dowla goboleedada dalka oo dhowaan shaaciyen wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya in lagu qaban doono magaalada muqdisho khatum state waxay warbaahinta u sheegeen in arintaasi ay ka leeyihiin kulan ayna shaacin doonaan waxyaabaha kasoo baxa laakiin warar hordhaca waxay sheegayaan in maamulka khatum state arin ku saabsan in gebi ahaanba laga reebay ay dabcan aysan macquul ahayn sidoo kaleet iminkanba diyaargarow ay dareemayaan ka qaybgalka ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir waxaa qabanqaabadiis inta badan iskale wasaaradda ciyaaraha sidoo kaleet markii la eego farsamada qabsoomida inta badan waxaa iskale ee xiriir kubadda cagta soomaaliya shuruudo dhowr ayaa ku xiran ka qaybgalka ciyaaraha heer federaal dabcan laga qaybgalo mid kasta oo ka mid ah maamul goboleedada dalka iyo weliba gobolka banaadir waxaa looga baahan yahay inuu leeyahay xiriir kubadda cagta oo dhisan iyo weliba gudiyo ciyaaro heer gobol ilaa heer degmaah tan labaadna waa inay jiraan tartamo ka dhaca maamulada ay qabtaan xiriiradooda heer gobol iyo walbaa heer degmo marka maadaama maamulka kaatima sideed uu cusub yahay aysan hore u qaban tartanka maamul goboleedyada marka waxaa leeyahay arrintaasi eh, waxaa macquula ah in gebayahama tartanka laga saaro laakiin arrintaasi weli si toosa ah maamulka kaatima steed maysan u shaacin in markaasi tartanka maamul goboleedyada ay ka hareen waa hagaag adalheynta ayaan intaan kusoo gabagabaynana dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka markaana dhanka qormooyinka cabdirashiidow hadii aynu ku bilaabna dhanka qormooyinka dhankayga waxaa laleeyahay ama waxaa lagu bilaabay qormadani kumanaan qof oo kula faraxda markii aad faraxsan tahay waxaa ka fiican hal qof oo farxad iyo murugba kula qaybsada markasta isku day in aad samayso waxyaabaha aadan qaban karin si aad awood dheeriya u hesho qofka sida dhabta ah kuu jecel xumaatadaada uma muuqato rajadu waa waxa keliya ee nafta lagu sasabi karo go-aan ha gaarin adigoo aan ka fikirin inta aadan tartan gelin ka hor hubi heerka aad joogtid si aad hadafkaaga u gaartid hiigso meel hamagaaga ka fog inaad keligaaga noolaatid waxay ka fiican tahay in aad la noolaato dad aana garanayn qiimahaaga dhowlcadayntu waa jawaabta ugu fiican ee aad siin karto cadowgaaga indhahaaga waxaad ku arki kartaa waxa kaa horeeya oo keliya laakiin maskaxdaada wax kasto ayaad ku arki kartaa aarsiga ugu weyn ee aad dadka ugu aarsan karto dadka xumaatada kuu sameeyay waa inaad iska cafisaa jacaylka dhabta ah ma dhabo ma dhammaado kormadani waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala axmed maxamed qurmada ugu dambeysa waxaa lagu bilaabay sidii tan waxaa leeyahay iskiilo wixii hore kaga qaldamay oo iminka ka bilow nolol cusub sidoo kaleeto ka muuqo meel kasta oo aad caafimaadkaaga diintaada cilmigaaga dhaqaalahaaga iyo weliba xiriirkaaga wanaagsan kordhin karaya sidoo kaleet waxaa leeyahay dulqaad u yeelo caqabadaha nolosha kusoo wajaha sidoo kale waqtigaaga hadayacin waayo hantida ugu qaalisan aad haysato waa waqtiga marka aad wax baranayso u baro si hagarasho la-aan ah sidoo kaleeto markaa dad wax bareysana u bar si hagarasho la-aan ayuu qoraay qurimadan kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xigeenay qofbaraa bulshada kusoo gala maxamed abshir xubinteena dhegeystayaal waa niga xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay gurceel waxaa ka dhacay eedaysanow eedaysanow waa lagu og yahay waana lagu hayaa waana lagu abaalmarin war kalamaana reer galgaduud waxay garteen wixii ay garata boqol sano ka hor cawrala cilmi qurac waxayna tiri wakhtigaas haddaan shayb talada loo dayn haddaan shiikh durida laga dayn haddaan shansho hilibka loo badin haddaan shugla dumarka laga qaban haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad war dalaboo dhagaaha nooga qaylan isniinarradanaaba konton sano ka hor garate warnimiyow reer galmudug markii hor bilaantiyo leewal gorodhaytii miya aryaadhaha maymuun biyowba konton sana ka hor waxay tidhi reer masiiba minaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maare loo helayni hoylamagoodle ay oota waa tii inta ka soo joog ninkii lagawaayo soo jiifaa laga helaa war walla weynay xikmadna garan maysaane adna aadan dhakhtar waxay tidhi cagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulanta walba waa cashageellaba waxay tidhi maskantii looga taag waayo mooradiisa ka go'anta <laughs> way arbaain uur hota kahor weli baartay shimbirkii buubtan badan madaxbaa sika dege war kalemaanay falkii reer galmudug ka dhacay bulshada gobolkaas ku nool dhammaantood wada gilgilay kuwii gaystayee lahaay miyaa gacan lagu hayaa war baan googoobaye war dambiile mar baa la qaban miyaa lagu dhihin wareedhaaya qabashada dambiilayaasha looma dhammoo kuwii dhuusamreeb wax ku dilay weli waa maqan yihiin axmedo waa lagu daba jiraa ubow kuwa macid baa qaranaysa warayaantan dambiilayaasha waa la daba joogaa iyo guddiyaa loo saaray waa dhammaataye gacantaa lagu soo dhigayaa qof kastoo qof dila gurcaanna waxaa ka dhacday arrin qof kasta oo maqashay oo ay ku faraxday sababtoo ah waxaa gacanta lagu soo dhigay nin inta magaalada dil ka geystay fakaday weliba xogtu waxay sheegaysaa ilaa itoobiya in looga daba tegey weliba waxaa la yaab laheyd soo qabashadiisa inaysan u kala harin maamulkii degmada saraakiishii amniga culimmadii deegaanka odayaashii dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada iyo guud ahaanba shacabweynaha markii la soo qabtayna dadkii magaaladu bannaanbaxay ku soo dhoweeyeen iyagoo ku faraxsan gacankudhiglaha la soo qabtay odayaashii dhaqanka oo goobta ka hadlayna waxay dhaheen haddaad nagu eeday jirteen odayaasha dhaqanku bacmadoobay qaataan maanta laga bilaabo qofkii qof dila waa la dilayaa hindida waxay dhahaan khaatilu qaatilkaahe reer guriyaalna waribaeena eh? lankidadil inoon dibirna ka dad yarhaynay dilaaga wal dile aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo waxau doona waa inuu dilaasaa la dili waaye war kalamaane waxaa kaloo la yidhi qof kastoo xumaan fala dibbay ula xaraaraanne guriceel xogtii aan ka helay waan ku xaasilay allayn leeya siduu xaalku yahay waa mid xiisale xeerkaa la marin maanta kadib kii xigaal dile inay nabaddu xoogaysatiyo guulalbays xigii xamdi shukur ilaah baan u naqay mahad war arrinka gurceel ka dhacay maanta waa lagu diirsaday waxaana loo dardaaro wariyey reer dhuusamareebeed hadda waxaa ayagana laga rabaa dilayaashii oo xirxiran war habaarinay addaahun durmada kukatay unu mar hori kugaashamani landadili inolideey diloohayna aryaadhaha nin ka wax dila haddii aan la dilin la noolaamaa war kalemaanay haddii bari dilaygii dadka laaya sacab iyo durbaan lagu galbiyi jiray doondoonistiisaa lagu wada dareeroo maanta waa la dilayaa oo haddama waxaad leedihiin naftu qaali bay noo noqotayo ninkii dila nin kale naftu waayaya maruu baaq yar soo diray wuxuu yidhi dadkaygii dirir iyo colaad iyo dagaal nooma laabtee qof kastoo qof kala dila asna waa la dilayaa wuxuu taa ku sii daray nabad baa waana deeqdee waan difaacanaynaa waana kama dambaystii sababtoo ah warkalamaanay war ma ah ee golaha wasiirada isniintii oo madaxweynuhu gacantu u shakaalantaha guddoominayey wacdaraa ka dhacay baa layidhi qaar wasiirada ka mid oon arkana wejigooda murug baa ka muuqatay dad malakamoodha gurbadii hamaangna kaayna war somalilan inay xisraafo biyo ka murugaysan yihiin war matuutaha qaatee furunta aadaa la yidhi war kursigu waa macanyahayna waayaan miyay ka baqeen waradhaha waiska waalantiin warna ma sugtaane madaxweynuhu wuxuu golahaya madax kaleba mid mid u weydiiyaa layidhi adigu maxaad qabatay kii waxaad sheegi waayena kursiga banneey in layidhi yaxantu igu soo gaartay war shirku shir caadiya maahayna shir degdegu u ahaaye gudoomiyaha gobolka banaadir oo laftirkiisa laga wacay madaxweynuhu wuxuu su'aalay baa layidhi waa maxay wadooyinkan baliyada noqday aaway laamiyadii la dhisay daadkaa qaaday aaway shirkadihii dhisay aaway qarashkii ku baxay war iyo waxaan kaa rabaa wadadiioo dhisan lacagtiiood soo celido iyo inaad meesha bannayso badbaan galay callaylehe badbaan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fariiste biyoogi nambar afar idha tuunfidheenga dhah galay war guddoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud maqalin laftirkiisa madaxweynuhu su'aalo oo weydiiyaa la yidhi waxaana ka mid ahaa dadkan biyaha dhex yaala iyo fatahaadaha maxaad ka qabatay aw hay shaqadii loo xil saaray sow ma ahayn inay masiibooyinka dhacaya wax ka qabato laba doomoodoo gada la geeyey maxay ka tartaa miyaadnan arkin dadku sida uu yahay ama waxqabad buuxa la imaad ama meesha bannayn war mas dhiiqay faraha la galeene ibraahim seef dheer wacanka maqli jire kuwii cagaha dhiiqada la galay ka dhaqi doona <laughs> in dhibaata filane faraqa ku heestaan war golaha wasiirada waxaa la yidhi midmidaa wasaaradiisa wax looga weydiiyey qaar badanna jawaabihii waa la shigshigeenaa la yidhi afkana waa kala taageen aryaadhaha madaxweynuhu mugoo wasiirada la hadlaayo wuxuu yidhi deyn cafinta waa gebageba oo waadi diyaar cunaqabatayntii hubka ina laka qaadana meel raysay mare dagaalka shabaabnahe way ogtihiin mahow maraayo inuu gebageba yahay haydayinay xaad qabateen iska fadhi soomaali wax uma galeen warmaynari waayeen abood baan jirin xaggeeno afkii baa juuqda gabay madaxweynuhu wuxuu yidhi yaa la oo wasiiradu ka kurboodeen kuraasta aad ku fadhidaan rag idinka mudana suulad soo xirtoo bannaanka u taagan ma saacaddaa rag suugugooda soo qaatayaa taagan buu indhuhu soo shitaye maxaa tala ah war aniga waxaa dad xun wasiirka madaxweynihoo furinta aaday magaalada isaga haray ama dibaddaba isaga damaashaha tegey ee hadda madaxweynihoo dhaawacoo gacani u shakaalantaa inta soo hor fadhiistay warsan ka sugaya war wasiirada qaacigoodiiyo qaaraamiga loo tumooyo maxaad ugu qaylinoysaan waar wallaweyne waxa aniga igla caqli yeeraydeen wasiirkiinna gaashaadhiga markuu tigtooga soo galay waryaada dadkiinaan dhahay wasiiradu ma shaqeen miyaadnaan arkin kuwa afaryo labaatanka sac buugfayrada iyo xafladaha aroosyada ka qaybgelaya wartaashagadadbumuwar isku soo wada duba hadalka madaxweyne nuxurkiisu wuxuu ahaa eh. xilka qaran idiin dhiibay muddo way iska xagateene eh. iska xaabsashadii waayo xilligeed la soo dhaafiye eh. intaa isxisaabsaan xilkuna hadda meerta weye war bashiiroo waxaa kaloo la yidhi xilkiisa ninkii gabaa xafiiska intuu fadhiyo oo aan la xisaabinayn soomaaliya xaaladeeda walaan loo helin xal buuxa calaa kulli xaal waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq markaasu waxay yidhaahdaan xisaabu xil male ah haddaan la xumayn war haddii la dhihi jiray xasan shiikh lama xisaabtamo dadka la shaqeeya maanta wuxuu taagan yahay qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaana loo soo qadimaya waar wallaweyney malaha madaxdii afrika oo dhan baa cadhaysane madaxweynaha somalilan muuse biixi xildii isaguna aad buu u cadhooday bikh dee wasiiro badanna bay waayeen hee usaaba xildiidadad xilugaqaada waad garanaysaa way dhaaftay dee walba wax nagu bognaa ororadiinii qabo war hore loo yidhi askari xukun weyn qabtaa bulshada ma xaq dhawraya xoog buu ku muquuniyaa xindaab iyo sohdin iyo dastuur xanibaa ma jiro xeerkana isagaa dejiya usugaha badka furukoron dadka mahaalmaryaamaynka darwayti warba war mahaysaaneen mucaaradkii buntland jadwalkii doorashaday soo saareen oo yaa u dirsaday war doorasho dawladdaa loogu talagalay inay qabatee muxuu yahay mucaaradka jadwalka soo saaraya warbow buntland waa hooyada federaalko idinku garan maysaanayne mucaaradku jadwalkay qorsheeyaan waxay ugu talagaleen hadduu madaxweynu wakhtigeeda ku qaban waayo doorashada war wasiirka warfaafinta puntland maanta wuxuu yidhi dowladda federaalk waxaan kula talanayaa inay puntland ku dayato dimuqraadiyadana ka barato doorashooyinkeedana aysan faragelin warbow maxamuud cadiidma wuxuu yidhi kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay war madaxweynaha hesisii firdhiya wuxuu yidhi arinta puntland waa in wadahadal lagu dhameeyo doorasho heshiis lagu yahayna laga qabto diriskaa kuday ama kudiim miyuu yidhi war dagaalkii somalilan iyo ssc waa kii dhammaaday beele isku dhaara garanayeen waa arkaye siyaasaddii miyaa qabiil loo rogay war daral aad u hurudaa waxba dunida kama ogin war siyaasadu markay lulanto oy lulanto oy lulanto subagaai dhashaahisow qabyaalad maahan war anigu waxaan arkay cabdikuus oo shabeellow filimma ka soo dubay oo saraakiil ku waraystay oo furunta dagaalka taagan oo qariga iyo kaamirada isku wataa jina butulkiga yaraadayhe qowlkaa daraaddii war baa kale eh cabdiqani shabeellow hadduu filin ka soo qaaday qof inuusan qawaariij ka harin soo qorshuhu ma war qawaarij cabdikuusu awooday miyaaban nool hadda jooga rag badan baa hollin waaya idinku ka hadhaan war booska ilkakadeeda aan raba ka galaan galade waa leeri war taliya suulnugu cabdikuusfurunta ku waraystay wuxuu ka mahad celiyey halganka kalamaan wuxuuna sheegay halgan siday u wadeen xitaa inay furumaha ugu tageen aryaadhaha samiye cabdullana waxau yidhi dadcaadaw iska ceyriya casha ku cuna meel carfe dadcaadaw iska ceyriya casha ku cuna meel carfe waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qeybka barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye saacaddu waxay tilmaamaysaa kow tobankii barqnimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay fatahaadu webiga shabeelle ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khasaaraha oo markii hore ku ekaa mid maaliyadeed ayaa haatan waxaa ku soo kordhay mid nafeed iyadoona dadka fatahaadaasi ku geeriyooday saacadihii ugu dambeeyey la sheegay inay ku dhow yihiin ilaa iyo toban ruux gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tirada dhimashada ay xaqiijiyeen afartan iyo siddeedii saac ee ugu dambeysay ay tahay ilaa iyo siddeed ruux isagoona sidoo kale sheegay inay jiri karaan dad kale oo waqti xaadirkaas aan laga warqabin dhanka kale gudoomiyaha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu baaq u diray dowladda iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka kuwaas oo ka codsaday in gargaar degdega ay la soo gaaraan dadka ku tabaalaysan ama ku dhibaataysan magaalada beledweyne iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada kuwaas oo sheegay in xaalad khatara waqti xadarkan ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxuu nasiib darro weyn ku tilmaamay khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland gaas ayaa jadwalkii doorasho ee shalay ka soo baxay xubnaha mucaaradka ku sheegay inay tahay mid ka dhalatay isfahmuwaa soo kala dhexgalay xukuumadda iyo mucaaradka arrintaas ayuu sheegay in ay keeni karto haddii aan si dhaqsi ah loo xalinin in gacanka hadal ama dagaal uu dhinacyadu uu dhex maro dhanka kale ururada bulshada rayidka ayaa baaq waxa ay ka soo saareen amaba waxa ay ku baaqeen in xal deg ah laga gaaro khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada puntland gudoomiyaha ururkaasi mm, gudoomiye waa cusmaan muxidiin shaatax oo la hadlayay warbaahinta kulmiye ayaa sheegay inay aad uga walacsan yihiin xaalada ka taagan magaalada puntland oo kii sane ee ugu dambeeyey doorashooyin nabdoon ay ka dhacayeen ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay xoog ku galeen cisbitaalka ugu weyn ee magaalada khaza ee al-shifaa lagu magacaabo halkaas oo ay kumanaan ruux ay ku jiraan ciidamada israa'iil ayaa gudaha u galay cisbitaalka oo ay sheegeen inay gabaad ka dhiganayeen kooxda xamaas ilaa iyo dad lagu qiyaasay ku dhowaad toban kun oo ruux ayaa ku sugan cisbitaalkaas gudahiisa waxaana dadkaasi iskugu jiraan bukaano kusoo waxyeeloobay duqeymaha israa'il ay ka geysanayso tan iyo horaantii bishii hore magaalada khaza iyo sidoo kale dad kale oo guryahooda ay kasoo burbureen oo gabaad ka dhiganayay cisbitaalka waxaana wararku ay sheegayaan in yuhuuddu ay ku qasbayaan dadka halkaasi ku sugan inay iskaga baxaan xamaasna waxay iska fogeysay eedeymaha kaga yimid israa'iil iyo sidoo kale dowladda maraykanka kuwaas oo sheegaya in isbitaalada ay gabaad ay ka dhigtaan waxayna sheegeen in aadamahaasi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo la doonayo in lagu banaysto ama qiil loogu raadinayo laynta dadka shacabka ah waxaa xamaasay sidoo kale dowladda mareykanka gaar ahaan madaxweynahooda jo baiden ay ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay dhammaanba gabadfalada ka dhacaya gudaha khaza isagoona baiden goorsii horeysay taageero xoogan u muujiyey israa'il oo uu sheegay inay tahay mid xaq u leh inay isdifaacdo madaxweynaha shiinaha shin jinbinne lix sana kadib markii ugu horreysay ayuu waxa uu ka degay magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka halkaas oo la filayo in kulan foolka fool ah uu kula yeesho madaxweynaha maraykanka jo baiden meel u dhow san francisco ayay ku kulmi doonaan labada hogaamiye waxaana ay ka wada hadli doonaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay maraykanka iyo sidoo kale beijin iyadoo sannadihii ugu dambeeyey xiriirka labadii dhinacba uu ahaa mid aad u siliid amniga sidoo kale eh, madaxweynaha shiinaha shin jinbin ayaa waxa uu maraykanka uga qaybgeli doonaa kulan ay leeyihiin wadamada ku bahoobay dhaqaalahawadamada eh, iskutaga dhaqaalaha ee basifiga ee beeg loo soo gaabiyo waxaana sidoo kale uu halkaasi kulamo kala duwan uu kula yeelan doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka uu kula hadli doono sidii eh, xiriirkii wanaagsanaa ee dhanka dhaqaalaha si gaar ah loogu soo celin lahaa kadib lix sano oo aad u xumaa xiriirkaasi qodobadaasi waa kuwa u waaweyn ee ogaal ku jira waqti xaadirkan Manhattan. guurdhow waxaan eegi doonaa oo dhegeystayaasha aan fursad u siin doonaa in ay nagala qayb qaataan qodobka dooda kaasoo ah inay ka hadlaan xaaladda magaalada khaza ka taagan waqti xaadirkan iyadoona tan iyo bishii hore ee oktoobar ay ciidamada yuhuuddu ay duqeymo iyo dagaal toos ah bay ka wadaan magaaladaasi waxaana ku geeriyooday dadka badan toban kun oo ruux iyadoona kumanaan kale ay dhaawacyo waqti xadirkan ay la jiifaan cisbitaalada mana jirto dowladaha islaamka iyo kuwa ee eh, carabta wax tallaabo qaaday haddii ahaan lahayd gargaar iyo haddii ahaan lahayd in cunuqabateen lagu soo rogo israel intaba qodobkaas ay dhegeystayaasha aragtidooda nagala wadaagi doonaan goordhow qaybaha dambe ee barnaamijka ogaal ayaan soo gaarnay innagoona maanta qaybtan dambe aragtida dadweynaha ku eegi doona arinta ka taagan magaalada khaza halkaas oo bilka badan ay ciidamada yuhuuddu ay ku xasuuqayaan dadka falastiiniyiinta ah iyadoona wararkii ugu dambeeyay sida aad barnaamijka ku dhageysanaysaenba ay sheegayaan in ay ciidamada israael ama ciidamada yuhuuddu ay gudaha ugaleen cisbitaalka ugu weyn magaaladaasi ee al-shifaa lagu magacaabo dhegeystayaasha waqtigan wixii ka dambeeyo waxa ay si toosa ah noogala soo xiriiri karaan taleefanada idaacadda ee kale ah sideetan iyo lix iyo sideetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix haddii aan mar ku celiyo waa sideetan iyo lix konton iyo sideed toddobaatan iyo toddobo iyo nambarka kale sideetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix markaan dhegeystaha ugu horreeya ee ku jira ayaan soo qabanayaa halo dhegeyste calaykum ah, salaam waraxmat soo dhowow waan dhawahay raadio kulmiy magacay halkaa joogta magawa xasan deegaankan wakaara haye xasan haye soo dhowow aragtidaada oo ku saabsan falastiin iyo qasa arrimaha ka socor sooma aada weyn horta dhibaato ayaa ka dhacday meeshaas oo aan soo koobi karin oo aqaliga bani ka baxsan waxyaabihii la yaqiinay oo dhib oo meel ka dhacay uu darnay ka dhacay marka aniga waxay ila tahay eh, waxawaaye dhaaf kuguma dhaafo dhaafna ilaa uu kaa yidhaahdo ah. eh, dowladaha muslimiinta ah oo la rabay oo lohan weynaayo oo awood iyo wax bariga dhexe boqortooyooyinka ama dadka sida turkiga ama ceiraan oo kale ama mastar iyo sacuudi arabi iyo imaaraat iyo waxaasoo dhan waxaa waaye tooday fiirinayaan sababtaa waxay og yihiin ishuwaanu way ku quusteen ishuwaanu macnaha waxaan ka wadaa marka ciraaq ay arkeen sida la yeelay oo suuriya arkeen sida la yeelay oo iiraan loo dhaarsan yahay oo maxaaya wadamo badan oo saas oo kale a ah, dhibaato loo geystaayo oo libiya waali jirtay sida sida la yeelay ay arkeen ayaga waxay marka ka baqayaan in oo dhinacooda ah, ay saas oo kale ah, aada weyn iyo dowladaha galbeedka kabaqtiga aada noogu yar xasan waa mahadsan tahay ma qaadan karaan oo ah. ay ku xukuumad xukuumad celina xasan aada mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo dhegeyste halo ha soo dhawo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma waxaan waxaan ka hadli doonaa falastiin horta waxay leedahay ilaahay kuwaasna waxay leeyihiin yahuudna eebaba leeda maraykana leeda maogta aad weyn aniga waxaan dhihi lahay muslimiinta qof walba oo muslima oo joogta ha u duceysa ina ilaahay dhibaatada hoora qaado muxuu hmm. ahay sheeg soomaaliya ah, ugu roonada oo ugu taxsaansa dawladaha carabta meena cishriin dawla waxa u ragsan soomaaliya ra-iisul wasaarera ka warrab inta kaleentood habraba kama roono qof warranta maku Hmm, aada u weyn wa wa wa marka waxaan leenahay yahuud dhibkay wado reer falastiin allaa kureedabo ah, aada umasan tahay artiwaxa qofki qalbiga ka taageeri karta qofki wax kale ku taageeri karta ha taageerta alla wax kaloo la sheegana maba jiraan ah, aada umasan tahay artida oo kaa madcelina dhegeystaha kale qad ku jira ayaan fursad siinaya halow dhegeyste waaleykum salaam soo dhawo magacii halkaa joogto waa idin salaama marka hore si aad eh, macnaha eh, dadka aad eh, waxyaabaha xiisaha ugu aada umahadsantiin kowdhe aada weyn magac iyo halkaa ay gudaha ogolahay arrinta qasto wax kale aadamnimada ka baxsan wax meesha ka socdo aad weyn wax loo dul qaadan karana maaha damirka bini aadankana ay macnaha aqbalaysa maaha ma fahantay hmm dadka islaamka ama carab ha ahaada ama islaamka kale ha ahaadee ka baqaayo suuriya iyo ciraaq waa la baaaad mm, weyn eh, dadka islaamka ee eh, muxuu ahay dadka falastiiniinta sas loo gumaadayo waxaa kula shidaalka iyo saliida iyo hadii ala kuron yahay erika diblomaasiyadan sameynayo mareykanka iyo yahuudda ilaahay ha ka baqaana leeyahay mm. allah ka baqaano islaamkana ha aada weyn marka waxaan leeyahay islaamka qanuudkiisa allah soo toojiya reerabtooda allah isku keeno dadka islaamka ah, dad macnaha iyo reer garabeedka ka cabsanaya gacmaha hortanayo qood raaracsanaya sida maxawaa kitaabka oo kale aa ku dhacaysa heeryada desa iska qaadan aada aada umaadsantahay aragtida oo kaga mahad celinaa dhegeystaha kale khad ku jira alo dhegeysta ha ah, soo dhawo walaal magacii halkaa joogto hay gudaha ugal qodobka dooda horta markaa ka hadalno arrinta qasda sababta ku dhaan waxaa waaye in la gumaado caruur iyo iyo masaakiinbo uma qoranta suubka maraykanka sababtoo ah ayaga ayagaa dhihi jireen sababtoo caruurta ilmaa yeelan haddana tan kale meesha tale waxaa waaye wadamaka diriska laha iyo aan arkayn masar oo kalaa libanon oo kalaa marka waxaa dhihi karnaa arab carab oo dhan haddii wada midoobaan in aan um, samayn doonin arrinta ku dhacday ciraaq oo kale ah iyo iyo tii kale marka hmm. ay sidii marka waxaa aaminsanahay inay ka dambeeyaanba reer galbeedkan dhibaatadooda waxaa waaye in dintooda haddana aan aragnay yuhuud sida u yaryihiin haddana maraykan dabada u ka riixayo marka waxaan aaminsanahaaba in carab ay tahay horena uga sheegashe mustafa haddaa og tahay carab haddii midabale dhibaatada dhigi lahayn marka waxaan aaminsanahay carabta gorjeedo diinta islaamka oo yani aan wada sababtoo ah, nin walba wadankiisa ku egaa waxaan aaminsanaha maanta soomaaliya haddii dirta lahayn ee ay wadaagi lahayn in la gurman lahay aadaan ku mahad saaxiib aragtidaada waa ku mahadsan tahay welina qeebaha dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa gaar ahaana qodobka dooda ee aanu ku eegeyno xaalka magaalada haza warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir maka dhammaaday oniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goormaa cadaaladu u dambaysa gardarnaaba la sii leeyahy saaxiib israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacaayo way guulaysan doon doonaan halkan dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan soo qabanayaa halo dhegeyste halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat soo dhawo saaxib wanaagsan magaca iyo halkaa joogta hay aadan waqtiga aada noogu yar haya aragtidaada aragtidayga ani waxaan ka dhihi lahaa dawladaha islaanka islaamka inay falastiin ee eh, ee eh, garab istaagaanaan ka rabay sida dawladda soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bar oo oo hor istaagay aada weyn marka waxaan dhihi lahay adig usha walaalkaa lagu dhifta adi kuu tala hmm. marka waxaan dhihi lahaa in loo fadhiistaarjee aada weyn aada waa masantaa saaxiib dhegeystaha kale khad ku jira asalamu calaykum waaleykum salaam waraxma radio kulmada aada umahadsantihiin waxay ila tahay aniga dhinaca barnaamijka falastiin kusaabsan yahay soo ma weyn xaalka gaza iyo dhibaatada ay la kulmayaan walaalaha falastiiniyiinta qoladaha falistiinta horta ilaahay ma dayacin laakiin aadamigaa dayacay waxay la tahay aniga eh, dadka muslimiinta haddaan laga helin qowl midaysan iyo quwad midaysan haddaan laga helin waxa weeyaan albaab islaamka o dhan ku furmay haddii falastiin maanta laga raayo oo la cirib tirana waa sahan iyo albaab ku furmay islaamka o dhan aada weyn marka aad umasantaa saaxiib aamiin aan leen anagane dhegeystaha kale qadka ku jira haa soo dhawow magacay halkaa joogta hay deeqo hay waqtigan aad noogu eh, noogu yarya soo koob artidaada eh. aada umahadsantaha walaalkay haddaan ka hadlo walaalahin muslimiinta oo reer falastiin oo qiso lagu gumaadayo horta waxaan leeyahay yuhuud alla subxaana watacaala cadaab kusoo dega ha usoo diro midda labaadna waxaan ka leeyahay muslimiinta ah qaar gaar ahaan ummadda carbeed ayaga deris leeyahay waxaan leeyahay gaalada yani waxay u noqdeen eh, hoy iyo ho ilaahay subxaana watacaala ayaa quuday ilaahay subxaana watacaala ayaa difaacay hal dal keliya oo isgarab istaaga falastiin maanta ku filnaan la hub iyo dhaqaalaba ku deeqo hadday midoobaan quluubtooda wax laga midooba waa quluubta ee ma ahan quwadda iyo xoogga waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ilaahay subxaana watacaala rucbiga ardigax gaalada ku dhici jira iyo quwadday lahaan jireen oo niyad ahaanta ilaahay u soo celiyo ilaahayna falastiin gargaar deg deg hasyeelna yuhuuddana allaha jibiyo dad ambiyadii dhameeyey umana waxaa bini-aadam kale reer hmm. galbeedkii dhihi jira xuquuqaale iyo naalina laba dalo muslimiin ee eh. xuquuqda se isdagaalaan qaab qabiilahaan isku dagaalaan xuquuqdooda ka hadli jireen oo maanta ummadda eh, muslimiinta oo falastiin oo shacabkooda iyo haweenkooda la dhamaynaya aan ka hadlaynina waxaana xuquuqna ilaalinayaan horena waa loo ogaayay dhagartooda ayagu way midoobeen ummadda muslimiintana way kala qoqobeene ilahay ummaddeena muslimiinta anoo hanoo soo noolee aan leeyahay diinteenan ilaahay nagu xoojiyo ilaahayna wuu ogyahaa laakiin anaguna fiirinaya sida aan samaynayne walaalkii aada umaadsantahaylaalaada umadsantahay walaal dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan soo qabanaya isagana si aragtiisa noola wadaago halo dhegeyste halo barqo wanaagsan aa ah, wanaagsan soo dhawo magaca halkaa joogto waa raxmo sheekh oo joogta xaafada suuq foolaha walaahi aniga dheer ayay ka dhiigtuurto soomaaliya haddaan nahay dad muslimiin khaalisa aan nahay alxamdulilah madaxdeena waa ugu mahad celinaynaa abkii hadal ahaan ma aragta ficil ahaan marka annaga hadee uma dhowin gacanteena ma gaarto laakiin waajibkeena waxa waaye qalbigaa ugu duceyneynaae muslimiinta allah mideeyaan leeyahay aadan iyo salaamu sidoo kale anagana waa ku salaameynaa dhegeystaha kale khadka ku jira qeybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan maraynaa alo dhegeysti alo ha soo dhawow magacii halkaa joogta saaraan aan joogaa magacayga waa nadiif axmed xoosh waa idin salaamaya idaacadda kulmiya dhammaantiin mm, aada weyn maxamed soo dhawow marka aragtidaada adoo soo koobaysid waqtiga aad noogu yar waa reer falastiin xaaladooda soomaa aad weyn reer falastiin annaga waa walaaleen habeen iyo maalin waa la ooynaa waana la caloo xumoonaa ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaa inuu dhibaatada ka qaado islaamkana allaha mideeyo allaha mideeyo islaamka hmm. wax kaloo u sameyna ma naqan annaga kuwa aan dad uga celinana ma lihid afkeenana waxba ku tiri maa dawladihii naga waaweynaayo islaamka ayaa iska fiirsanaya weliba xuduudihii ka xirtay ilaahay ayaanu baryaynaa aada umaadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya aan soo qabanaya halo dhegeyste calaykum salam waraxma wa karan magacane magaca waa muscab miya hay muscab aragtidaa soo koobay dawladda waxa ageesas waxa la dul qaadan kara maahan dawladdana waa waan ognahay xilli nebi sal ala salam waxa samaysa waan ogyahay dawladda mag allaa dhish aada aamin aan adigana waa mahadsan tahay ayaan u dambeeyey qeybta aragtida dadweynaha ee aan dhegeystayaasha aragtidooda ay nagula wadaagayeen qodobka la xiriira xaalka magaalada khaza oo dadka halkaasi ku dhaqan ay wajahayaan xaaladtii ugu liidatay tan iyo horaantii bishii aanu kasoo gudubnay iyadoona eh, haatanba ciidamada yuhuuddu ay gudaha u galeen cisbitaalka ugu weynee magaaladaasi ee al-shifaa lagu magacaabo iyadoo horey ay u jirtay in cisbitaalada ku yaala magaalada khaza ay korantalaan ay soo wajahday taas oo hakisay howlihii ay u hayeen dadka ku waxyeeloobay duqeymaha iyo sidoo kale ee eh, dagaalka ay israa'iil ay ka wado magaalada haza guud ahaana eh, barnaamijkii ogaal oo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idinkaga imaanayay ayaan jeclahay inaan taasi soo gabagabeeyey barnaamijka inta hawda ku jiray anigoo cabdulaahi maxamed cali faradar ayaa idinla socodsiinayey saaxiibkii cabdiraxmaan keese ayaa farsameynayay waxaan idinku dhaafayaa heese ay si wadajira ugu wada luuqeynayaan muuse ismaaciil qalin leh iyo faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq heesta waxaa la yidhahdaa ismoodsiis tan iyo kulantii dambe nabadgelyo చిరోదమా